بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كينا صدح إيا اللحذناد كتاب كلب الأصول كوحين كبلا بين الكتاب السادس في التعادل والتراجيح الكتاب السادس كتاب كاللحاد alkitaabu saadisu fi tacaaduli tacaadulka oo isku isku isku dhignaanshaha ah iyo wa taraajiixi taraajiixda oo kala rajixidda ah ayuu kitaabku ka hadlayaa kitaabkan lixaad wuxuu ka hadlayaa laba dhinac waa atacaadul bayna aladilla tacaadul markay laba daliil oo isku macno keenaya ay iska hor yimaadiin waa xasba daahir xasba daahir markay iska hor yimaadiin iyo ataraajiix oo sida wax loo kala rajaxayo ijmaacii oo lakala rajaxayo qiyaaskii oo lakala rajaxayo nusuustii qur'aankii aslaynkii oo lakala rajaxayo wahaakada sidaas ayaynu arki doonaa oo kitaabkan aynu ku arki doonaa alkitaabu saadisu kitaabka lixaad fi tacaaduli isku dhiganka ayuu ka ayuu ku saabsan yahay ama ku salaysan yahay iyo wa taraajiixi taraajiixda oo kala rajixidda ah yamtanicu waxa mamnuuca tacaadulu qaadicayni laba nas oo qaadicihi inay istacaarudaan tacaadul ay isku dhigmaan istacaarudaan tacaarudka ay istacaarudayaan laba nas oo labaduba qadciyi ah waaba mumtanic maba dhici karto laba aayadood oo si toosa ah iskaga hor imanayaa maba jiraanba yamtanic tacaadulu qaadicayni sheekeena kale ee jamcu jawaamicu meelo badan buu ogolaanaya oo waxa wey meelo badan buu qaybaha qaar ogolaanaya xasba daahir buu odhanaya xasba daahir wuu diidayaa meelo badan buu diidayaa laakiin xasba daahir buu ku qaydayaa meelo badan yamtanicu waxa mamnuuca tacaadulu qaadicayni laba nas oo qadci ah istacaarudkooga ayaa mamnuuca laa qadciyin daliil qadci ah iyo wadaniyin daliil dani ah tacaarudkoogu mamnuuc ma aha naqliyeyni oo labaduba naqliya haddaba nas qadci ah iyo nas dani ihi way istacaarudi karaan buu qabaa hal sheekha kale inuu diidi jiray baan filaya oo xasbada mujtahidkun baa moodaya moodid baa la yidhaahdaa buu odhan jiray daliil qadciya ah iyo mid dani ihi mamnuuc ma aha inay istacaarudaan waa markay naqliyeyn wada yihiin oo laakiin iyagoo caqliyeyna buu diidayaa markaa wakadaa kan waxaa lamida amaarataani laba amaaro laba amaaro waa amaaraadkii calaamadihii ahaan jiray mamnuuc maaha laba amaaradood inay istacaarudaan murajix midkood rajaxaabayuuna meesha joogine fil waaqici waa waaqica sidaa waaqica ay isku tacaarudaan nafsulamarka fil asaxi qowlka sixada badan fil waaqicidaa wuxuu sheekhu kaga horjeedaa sheekha jamculjawaamica ayay ku kala duwan yihiin filwaaqicidaa oo isagu halkuu ka odhan jiray uun xasba daahir waa daahirka iyo aragtida mujtahidka waaqic ahaan isma tacaarudayaan buu kuleeyahay fain tacaadalataa haddaba haddii ay isku rarma isku dhigmaan ay iska hor yimaadeen falmukhtaaru qka mukhtaarka ahi falmukhtaaru qowlka mukhtaarka ahi atasaaqudu waa inay isla dhacaan tacaaradaa uma tasaaqataa labadii daliilba iyagoon midkoodba aan la sheegin oo kaluun bay noqonayaan markay iska hor yimaadiin haddii laba shahaado ay istacaarudaan oo kaluun bay la mid tahay laba shahaado hadday istacaarudaan un bay la mid tahay waa tacaaradaa tacaaradaa uma tasaaqadaa midna lagu camal fali maayo murajix ma jira dee qiil muqaabil baa ka soo hor jeedo oo leh waa la kala dooranaya oo kii la doonaa lagu camal fali mid kalaa leh midunbaa camalfalka laga dayni oo laga joogsan ka kalena waa lagu camalfali qiil baa waa la kala doorani wixii waajibaadka ah waxaan waajib ahayna waa tasaaqadaa way isla dhici halkaa ayay la mareen yamtanicu waxa mamnuuca tacaadulu qaacicayni laba nas oo qadciyi ah tacaadulkooga ama isku dhigmidooda ama istacaarudkooga laa qadciyin qadci iyo wadaniyin dani naqliyeyni labaduba naqliyi ah tacaarudkoogu mamnuuc ma aha wakadaa kan waxaa lamid a oo tacaarudkoogu mamnuuc ma aha fi lwaaqici waaqica iyo nafsulamarka ay istacaarudaan filasaxi qowlka asaxa ah fain tacaadalata hadday isku dhigmaan haddaba falmukhtaaru mukhtaarka ee la dooranaya atasaaqudu waa inay isla dhacayaan wain nuqila haddii lasoo naqliyo can mujtahidin qof mujtahida haddii laga soo naqliyo qowlaani laba qowl hadii laga soo naqliyo fa in tacaaqabaa hadday isku xigaanay kala horeeyaan falmutaakhiru ka dambe unbaa qowluhu mujtahidka qowlkiisiiya tacaarudkiibuu intaa kaga hadlay inta hore wain nuqila can mujtahidina waa mujtahidka hadaladiisii oo istacaaruda aayad aayad tacaaruday ama xadii xadii tacaaruday ama halkaa de waa ka kuyihi atasaaqudu buu ku yidhi markay kuwaasi istacaarudaan qadciyiguna ismaba tacaarudo buu ku yidhi aayad iyo aayad ama xadiis ee qadci faa'iideynaya xadiis kale oo qadci faa'iideynaya ismaba tacaarudaan buu ku yiri nin mujtahida imaam shaafici iyo aimadii waaweyneyd iyo laba qowl laga soo naqliyo labada qowl laga soo naqliyeyna waa laba qowl oo iska hor imanaya maxaa la samaynaya wuxuu ku yiri haddii horeeyeen ka dambeeyo unbaa mujtahidka qowlkiisiiya ah. ka horeeyeyna waa la iska tuuraya wa in nuqila haddii la soo naqliyo can mujtahidin mujtahid haddii laga soo naqliyo qowlaani laba qowl haddii laga soo naqliyo fa inta caaqabaa hadday isla cidhbinayeen degdeg looma jeeda hadday kala dambeeyeen unbaa loo jeedaaye falmutaakhiru ka dambeeya ayaa qowluhu mujtahidka qowlkiisa ah wa ilaa haddii kale waa inayna isla cidhbinin oo mar buuba wada yidhiba tusaale ahaan wa ilaa haddii kale famaa ka ayaa mukhtaar ah dakara fiihi uu ku sheegay mushciran isagoo dareensiinaya bitarjiixihi rajixidiisa dareensiinaya ka uu sheego inuu doortay ama inuu rajaxan yahay ay ka muuqato ka ayaa la qaadanaya sida isagoo leh haadaa ashbahu iyo kanaa sii shabax badan shay laba eh, ashbahu iyo isagoo dushiisa wax kusii farcada iyo waa waxyaabaha keenaya inuu doortay wa ilaa hadii kale oo xataa una sheegin wax ku dareensiinaya inuu murajix yahay ma kuma dareensiinin fa huwa mujtahidkaasi mutaradid uu noqnoqday mujtahidka mutradid baa markaa la xukumaya masaladaa wuu ku noqnoqday baa la odhanaya mutradid baa la odhanaya oo loo nisbayn maayo wax tarjiixo midkood la rajaxo waa haddii la garan waayo intay kala horreeyeen ama marka hore waa la garanaye dib mutaakhirkiibaa la ilaaweyba mutaakhirkiiba waa la ilaawey wawaqaca waxaa dhacay lishaaficiyi imaamu shaafici fii bidcata cashara makaanan dhowr iyo toban meelood ayuu taradudku u dhacay dhowr iyo toban meelood oo waxa jira qowl imaamu shaafici ciraaq markuu joogay uu yidhi iyo qowl markii uu masar tegey uu yidhi dhowr iyo toban meelood waa lix iyo toban meelood iyo waa toddobiyo toban meelood baa la yidhaahdaa meelaha ayuu taradud ku dhacay lix iyo toban ilaa toddobiyo toban meelood talow haddaba midkee la qaadanayaa kuwaa taradud ku dhacay midkee la qaadan toddobiyo toban meelood oo imaamu shaafici laba qowl uu leeyahay oo labada qowl inay kala dambeeyeen aan la garanayn ciraaq iyo masr miduu ku yidhi aan la garanaynin oo eh, toddobiyo toban mas'alo oo mutaradid uu ku yahay ayaa jira maxaa la qaadani markaa toddobiyo tobankaa masalo ama lix iyo masalo uma qiila waxaa la yidhi mukhaalifu abi xaniifata abi xaniife qowlka khilaafsan ayaa arjaxu ka xoog badan min muwaafiqihi ka waafaqaya imaamu shaafici toddobiyo tobanka iyo lix iyo qowl ee taradudka uu sameeyey kolba ka abu xaniifuna la eego abu xaniife ka khilaafa ka unbaan qaadanayna ka abu xaniife khilaafa kaahun inoo qaada buu yidhi sababta maad xasuusan tahay sidaa loo yidhi waxa sidaa loo yidhi abu xaniifa wuu horreeyey imaamu shaaficina wuu dembeeyey waxaa la ogaaday imaamu shaafici nin mujtahidoo aqoon badan buu ahaayo qowlkii abu xaniife dushuu ka hayay haddaad aragto meeluu abu xaniife ku khilaafay waxa wey waa liquwati daliilihi baa la abu xaniife dee uu raaci lahaayo waa sheekhiisii ka horreeyey e haddaad aragtaba isagoo khilaafay daliil dartiibuu khilaafay baa layidhi laakiin banaan cadun inuu khilaafo waaba mustaxiil ma dhici karto banaan cadun inuu iska khilaafo markuu daliil helo abu xaniifa siduu sheegay si ka duwan sheegaya unbu abu xaniife khilaafi jiray taasaa imaamu shaafici looga bartay haddaba marka imaamu shaafici laba qowl uu leeyahay ay iskhilaafaan labadan qowl marka la kala dooranayo abu xaniifana kolley masalada aqwaal buu ku leeyahy hala eego abu xaniife ka qowlka abu xaniife khilaafsan aynu qaadano ilan abu xaniife wuxuu khilaafi jiray daliil ayuu u khilaafi jiray qiil baa sidaa le qiila waxaa la yidhi mukhaalifu abi xaniifata abu xaniife qowlka khilaafsan ayaa arjaxu ka xoog badan min muwaafiqihi abu xaniife ka waafaqaya ka abu xaniife ka waafaqaya kaasaa ka xoog badan waqiila waxaa la yidhi cagsigu or maya waa cagsi oo de rag imaamu baa xataa cagsigan qaatay imaamu nawowi wuxuu taagan yahay abu xaniife ka waafaqa ee imaamu shaafici kaasaan qaadanayna adeer ka abu xaniife waafaqa la qaato ha laga daayo kakale ka kalaya lama qaadanayo waayo muxuu talo imaamu nawowi iyo maxay u qaateen kaa culimo waaweyn oo madhabkaa qaadatay ka waxay yidhaahdeen waa waxay yidhaahdeen waa likahrati qaa'ilihi bay yidhaahdeen likahrati qaa'ilihi ama liquwatihi bitacadudi qaa'ilihi ka ku qawlay baa badan maalan marka imaamu shaafici laba qowluu leeyahay abu xaniifana labada qowl midkoodu waafaqo ka abu xaniife iyo imaamu shaafici isku waafaqeen hala qaato dadka ku hadlay baa badane abu xaniifana hore u sheegay imaamu shaaficina wuu sheegay kaa laba sheekh baa sheegay kan imaamu shaafici uu la goonida yahay sheekh quraa sheegay naga dahaye halkaasay imaamu nawowi iyo halkaasay qaadanayna waqiila cagsuhu walasaxu qowlka asaxii waxa weeye atarjiixu in la kala rajaxo binadari fikr in lagu kala rajaxo oo laga fikiro murajaxaadka waa la kala rajixiyo murajaxaadkii baa la eegi murajaxaadka inta dib loogu noqdo ayaa labada la kala rajaxaya haddaba haddii la waayo wax lagu kala rajaxo balka warrama fa in wuqifa haddii laga joogsado cani tarjiixi tarjiixii falwaqfu fain wuqifa tarji wax lagu kala rajxaba waa la waayeyba tee waqfu masalada waa iska joogsani markaa fa in wuqifa haddii laga joogsado cani tarjiixi in la kala rajaxo in la kala rajaxo ayaa laga joogsaday fal waqfu waa laga joogsani xukunkii la xukumayey inuu midkood raajix yahay haddii tarjiixa laga joogsado xukunka ka raajixa la xukumi lahaana waa laga joogsanaya saasuu ku yidhi haddaba wain lam yucraf haddaan la geranayn waa mujtahidkii oo laba qowl loo garanayaynu aragnay soo laba qowl masalada ku leh maxaa ka soo horjeeda mujtahidku masalada hadduun qowlba uuna kulahayn ka war hadduu qowl kuleeyahay wuu iska cad yahay hadduu laba qowl kuleeyahayna waynu soo marnay haddii mujtahidkuuna masalada kaba hadal ka warrama la eegayaa masalada nadiirkeega baa la eegi masalada mid u nadiir ah hadduu qowl ku yeesho eeg taa mas'alada lamidkaa uu ka hadlay siduu ku sheegay unbaa tanna la odhanaya sidaasuu ku yidhi laakiin qowlka lama ilaaqe qowlka waa la qaydaayo mukharaj baa lagu qaydaa waa qowl mukharaj oo lala soo baxay oo mas'alo tan u dhigan tan lagala soo baxay baa la odhanaya masalan siiqadii nikaaxa hadduu imaam ka hadli waayo shuruudaheegii waxyaabo laakiin siiqada beeca uu ka hadlo ama siiqooyinka laftoodaba uu midna ka hadlo midna uu ka aamuso dee tan una ka hadal tii uu ka hadlay unbaa la odhanayaa siduu taa yidhi buu tanna yidhi laakiin waa mas'alo nadiir ah lagala soo baxay baad odhan waylam yucraf haddaan la garanaynin lilmujtahidi ninka mujtahidkaa ah haddaan loo garanaynin qowlun qowl haddaan la garanaynin fii mas'alatin mas'alo dhexdeed uu ku leeyahay laakiin fii nadiirihaa nadiirkeega loo garanayo nadiirkeegii baa loo garanayaa masaladii nadiirkeegii nadiirkeegii baa loo garanayaa fa huwa isagubuu ku yidhi qowluhu waa qowlkiisii almukharaju lala soo baxay fiihaa taa fil asaxi qowlka asaxaa waa qowl isagu uu leeyahay oo lala soo baxay oo mas'aladaa lagala soo baxay waa asaxa wal asaxu asaxuna waxa weeye laa yunsabu looma nisbeeyo ilayhi imaamka mutlaqan qowlka isagoo mutlaqa oo imaam hebel saasuu yidhi lama yidhaah bal muqayadan baa loo nisbeeya isagoo la qaydayo oo maxay lagu qaydayo mukharaj min nadiiriha waxa lagala soo baxay baad odhanaysaa waa qowl imaam shaafici mukharaj min nadiiriha kii lagala soo baxay masalada nadiirkeedii wa min mucaaradati aakhara linadiiri tanshau duruqu halkana wax duruq la yidhaah baa jirta duruq aduruq buu ka hadlayaa duruqda waxaa lagu tilmaamaa culimo ikhtilaafu lasxaabi fii naqli lmadhab fi lmas'alatayn waxaa la idhaha ikhtilaafu lasxaab minhaajkii oo kale dee imika ah ayaa la fahmi lahaaye ikhtilaafu lasxaabi asxaabta oo iskhilaafta asxaabulmadhabka ayaa iskhilaafaya fii naqli lmadhabi madhabka markay soo naqlinayaan bay fi lmas'alatayni labadan mas'alo isku naqlinayaan waxa weeye waa waxaad arkaysaa laba qowl oo imaamku uu leey mas'aladan qura oo laba madhab lagu sheegayaa arkaysaa laba madhab labadan madhab sidee bay isku khilaafeen waxay isku khilaafeen waa mas'alada oo iyada uu si sariixa uga hadlay nadiirkeegiina uu ka hadlay nadiirkeegii haddaba qowl mukharaja lagala soo baxay qowlkii mukharajka ah iyo qowlkii asalka ah markaa ay isweydaarsadeen oo halkaa iskhilaafeen ay kala mid noqdeen taasay noqonaysaa wa min mucaaradati nasin hadalka nasku waa qowl waa hadalka uu si saraaxatan u sheegay wa min mucaaradati nasin naska mucaaradayntiisa aakhare uu mucaaradeeyo mid kale oo linadiiri nadiir ugu sugnaaday ayay tanshau ka unkantaa adduruqu duruqdu duruqda oo culimada madhabka naqlintiisa isku haysatee halkaa madhab baa ku jira laba madhab laba dariiq laba saas ay odhanayaan waxa weeye sheekhu qowlkii uu iyo mas'alada nadiirkeedii qowlkii mukharajka ah looga soo saaray un unbaa kala baydhaya wa min mucaaradati nasi naska mucaaradayntiisa aakhare mid kale uu mucaaradeeyo oo linadiiri nadiir ugu sugnaaday ayay tansha-u ka unkantaa ayay ka bilaabantaa ama ay ka dhalataa adruqu duruqda wixii la odhan jiray oo duruqdana loo yaqaano ikhtilaafu lasxaab fii naqli lmadhab tarjiixii baynu hadda gelaynaa haddaba iyo ku camalfalka raajixa lagu camalfalayo murajaxaadii baan gelaynaa xogaa buu sheekhu inoo wadi doonaa watarjiixu tarjiixu taqwiyatu axadi daliileyn labada daliil oo midkood la xoojiyo weeyi horta tarjiix marka laga hadlayo waa taqwiyatu axadi daliileyn labada daliil baa mid la xoojinaya walcamalu waana lagu camalfalayaa walcamalu ku camalfal biraajixi raajixa lagu camalfalaana waajibun waa waajib fil asaxi qowlka qowlka asaxa ah marjuuxa in lagu camal falaana mumtanic wey waa mamnuuc in in marjuuxa lagu camal falana lama ogola oo waa mamnuuc in marjuuxii lagu camal falo watarjiixu tarjiixu taqwiyatu axadi daliileyn labada daliiloo mid ahaan la xoojiyo weeyi walcamalu ku camalfal biraajixi lagu camal falaana waajibun waajib weeyaan filasaxi qowlka sixada badan walaa tarjiixa haddaba tarjiix fi lqadciyaati qadciyaadka dhexdooda ma aha laba daliil oo qadciya maa lakala rajixi dee horta kala rajaxa intaan lasoo gaaro horta ma istacaarudi jireen tacaarudkii hore may samayn jireen siduu sheekhu soo qaatay ismay tacaarudi jirin ilaa tacaaruda baynahuma hadday istacaarudaan mutanaafiyaan baa kulmayaa lagu leeyahay mutanaafiyaan laba is-anfinaya kulmaya oo mutanaafiyaan ama naqiidayn oo kala kulmayaa lagu leeyahay waa adigoo yidhaahda mar qura eg mar qura ayuu sheekh maxamed fadhiyaa mana fadhiyo taasoo kale ka dhalanaysa lama ogola walaa tarjiixa tarjiix fi lqadciyaati qadciyaadka dhexdooda ma aha qadciyaadka lama kala rajaxo haddaba haddaad aragto laba aayadood oo laba xukun oo iska soo horjeeda kala sheegaya maxaa iyaga laga yeeli tacaarud ma aha waa nasakh baabkii nasakha un baan walmutaakhiru ka dambeeya labada nas ee mutacaarid mutacaarudooyinka ah ayaa naasikhun nasakhaya ka mutaqadimka ah wain nuqila haba lasoo naqliyo buu ku yidhi mutaakhirka ta'ahurkiisa bil aaxaadi aaxaad ba lagu soo naqliye labada nas hadday kala dambeeyaan ka dambeeya labada nas hadday kala dambeeyaan ka dambeeya unbaa wuxuu ku leeyahay laysku dayi doonaa in la yidhaha wuu nasakhay kii horreeyey walow hada kan dambeeya tawaatur yaan lagu soo naqlinin e dambayntiisa ha lagu soo naqliyo hada waa dambaynta uun dambaynta lagu soo naqliyo buu ku leeyahay axad walaa tarjiixa tarjiix fi qadciyaad ma galo shay qadciya tarjiix ma galo walmutaakhiru ka dambeeyeyna naasikhu wuu nasakhayaa ka hore wa in nuqila haba lasoo naqliyo ta'ahurka bilaaxaad ha lagu soo naqliye walasaxu qowlka asaxa ihi ana alcamala ku camalfal bilmutacaaridatayn laba istacaaruday lagu camal falo walow min wejin wejba ha lagaga camal fale eh, wejb ah, walow min wejinba ha ahaadee eh. owlaa wuu ka owlaysan yahay min ilqaa'i axadihima in midkood la ilqeeyo wuxuu ku yidhi laba nas baa istacaaruday oon qadciyi ahayn labadaa nas ee istacaaruday markaan doonayno inaynu kala rajaxno labada nasba in lagu camal falo labadii in lagu camal falo walow dhinacba halaga ha camalfalku ha noqde e labadaba in lagu wada camal falo oo la kala leexiyo ayaa ka haboon buu ku yidhi in midkood la tuuro miduna lagu camal falo maxaa talow uu u soo qaadanayaa xadiis baa jiray tirmidigu uu warinayo rasuulku uu yidhi ayuma ihaabin dubiqa faqad ahura harag kaste oo la megdiyaa daahir buu noqday ayumaa ihaabin dubiqa faqad ahura isla xadiid kale ayaa jira oo tirmidiguni uu soo wariyey oo odhan laa tunfiquu buu kaygu qoray laa tantaficuu bay ahayd laa tantaficuu ha intifaacsanina min almaytati baktiga biihaabin harag walaa casabin iyo casab toona wax alla wax neefkaa baktiyey laga intifaacsan karaa ma jiro haddaba xagga hore waxaa laynoo sheegayaa haragga haddii la megdiyo oo dubiqa la raaciyo inuu daahir noqonayo la intifacsani naskan kalena wuxuu sheegayaa maya ee inaan bakti haraj iyo wax laga intifaacsanaya toona aanu jirin waxaynu ku xambaaraynaa haddaba ka hore kan dambe kan dambe laa tantaficu min almaytati biihaabin haraga hayrulmadbuuqa ah haragga aan la xoorinin ka ayaa lagu xambaaraya ka horena waa ka la xooriyo waaba la sheegay dee ayuma ihaabin dubiqabaa ihaabkii dubiqabaa la raaciyey kan dambena biihaabin unbaa la dubiqabii lama raacinin kolka waxaad odhanaysaa hadii haragga la xooriyo oo dubiqa la raaciyo daahir buu noqon waa la intifaacsan haddii haragga baktiga aan dubiqada la aan dabqiga lagu samayn la xoorinin lama intifaacsanayo dee labadii xadiidba markaa waa lagu wada camal falaya kani wuxuu ka hadlayaa haragga aan la xoorin kolkaa laa tantaficudi waad ku camal fale waa baktiga haraggiisa halkaa yaa lama qaadan kartid kaasina haragga la xooriyey dee waa tantafic weeyaan waa sax wey walasaxu qowlka asaxa ah. ana alcamala ku camal fal bilmutacaaridatayn lagu camal falo walow min wejhin dhinacbaha lagaga camal fale eh, owlaa wuu ka owleysan yahay min ilqaa'i axadihimaa midkood laaqiyeelidiisa waa ka owleysan yahay wa anahu laa yuqadamu lama hormariyo asaxu waxa weye walasaxu asaxu waxa weeye anahu shaniga laa yuqadamu lama hormariyo xagga marka la kala rajaxayo alkitaabu kitaabka calaa sunna aayadda iyo iyo iyo xadiidka kala hormarin maysid oo kitaabka horreysiin maysid oo aayadda hormaysiin maysid aayadda aan ka horreysiiyo odhan maysid kitaabka walaa cagsuhu cagsigiisuna ma jiro oo xadiidkan horraysiinaya odhan mayse walow qiil baa jira qiil baa jira odhanaya muqaabil baa jira odhanaya aayaddaa la horraysiini muqaabil baa jira aayaddaa la horraysiini oo waxaan ka qaadanay buu yidhi xadiidu mucaad saxaabigii mucaad markii la imtixaanaya lalahaa dad maxaad ku xukumi hadday saasi kugu dhacdo muxuu marka koobaad wuxuu sheegay inuu yaqdi kitaab allah haddaad weydadaa lagu yidhi fa bisunati rasuulillahi sala allahu alay wasalam marka dambuu ahaa kitaabka sidaa u horraysiiye haloo horraysiiye buu leeyahy qowlna wuxuu leeyahay war maya ee muqaabil kalena sunnada ha la horreysiyo oo aayadda qur-aanka ha la eego qur-aanka waxaa loo soo dejiyey litubayina linaas si aad dadka ugu caddayso sunnuhu qur u caddaynaya uu sharxayaa dee kii wax sharxayay baa la horreysiinaya ilan qur-aankaba iyadaa sharxayse sunna kaasina saasuu leeyahay sheekheenu wuxuu ku yidhi war maya e quraan qur-aannimo iyo xadiisnimo labadaa haw kala dooran inuu haw kala horreysiinin murajixaadka kale eego waanahu shanigu waxa weeye laa yuqadamu la horreysiin maayo alkitaabu kitaabka calaa sunna laga horreysiin maayo walaa cagsuhu cagsigana la horreysiin maayo cagsigana lagama yaaba buu ku yidhi in la horreysiiyo maxaa ka mid a talab tusaalaha rasuulka sala allahu alayhi wasalam waxaa ka sugan xadiidkii tirmidiga inuu yidhi markii badda biyaheyga wax laga weydiiyey huwa huwa baxrigu buu yidhi adahuuru waa ka uu daahirka yahay maauhu biyihiisu biyihiisu waa daahir alxilu waa ka uu xalaasha yahay maytatuhu baktigiisu baktigiisuna waa xalaal halkaa huwa dahuuru maauhu alxilu maytatuhu halkaa ayuu la maray huwa dahuuru maauhu alxilu maytatuhu haddaba baktigaa xadiidka ku jira alxilu maytatuhu uu rasuulku yidhi doofaarka baxriga ah soo doofaarkii baxriga ahaa wuu ku jiraa alxilu maytatu doofaarkii baxriga ahaabaa ku jira aayadduna waxay ina tidhi qul laa ajidu fii ma uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yadcamuhu an yakuuna maytatan ow daman masfuuxan ow laxma khinziirin aayaddu waxay leedahay laxmulkhinziirku waa xaaraan xadiidkuna wuxuu leeyahay khinziirka badda ku jiraa waa xalaal baktigiisu haddaba odhan mayno aayadda ha la horraysiiyo oo doofaarka baddu waa xaaraan ha qaato oo aayadda ha lagu camal fala lama odhanayo waa kala murajaxaadii un la eegayaa waa lakala waa kala leexinayaa un aayadda lagu xambaarayaa ow laxma khinziirin khinziirulberiga keenan beriga jooga doofaarkan hilibkiisa ayaa xaaraana ama booyad ama ka kale ha ahaadee waadha buurta jooge xadiid kale waxaa lagu xambaarayaa ka la Eh, waa alxilu maytatu waxa wey maytada waxa cumuumka soo gelaya khinsiirulbaxrigi oo waa xalaal khinsiirulberi iyo khinsiirulbaxri ayay labadu kala sheegayaan laakiin yaan la odhanin doofaar oo dhan baa ah oo xadiidka hala horreysiiyo doofaar kaste baktigiisu waa xalaal yaan la odhanin oo xadiidka hala horreysiiyo doofaar kastaana waa xaaraan yaan la odhanin bad iyo beri meeshuu dooni ha oo aayadda hala horreysiiyo aayaddana la horreysiin maayo xadiidkana la horreysiin maayo murajaxaadda un hala eego iyo sidii loo kala loogu camal falayay fain tacadara haddaba hadduu cudurtoobo ilin labada nas lagu wada camal falbu inuu yidhi fain tacadara hadduu cudurtoobo alcamalu ku camalfalku hadduu cudurtoobo mutacaaridoyinka lagu camal falaa fain culima haddii la ogaado almutaakhiru ka dambeeyey fa naasikhu wuu nasakhayaa ka horreeyey buu nasakhayaa way isnasakheen uun baa la odhanaya wailaa hadii kale waa inaan la ogaanin ama waa inay isku xigaan ama waa in mutaakhirka jaahil laga yahay ama waa in la iloobabe e. wailaa haddii kale rujica waxaa dib loogu laaban oo loo noqo wailaa rujica waxaa loo noqday ilaa murajixin murajix murajaxaaddii baa kolkaa loo baydhi doonaa way noo imanayaan murajaxaaduna fain tacadara hadduu cudurtoobo fain lam yataqaaranaa haddayna xidhiidhin murajaxaaddiina meesha way ka baxday haddayna xidhiidhin waqabilaa ayna aqbalin annasha naskha oo waa maxay waqabilaa annasha oo nasakhna ay waqabilaa annasha nasakh ay aqbalaan dheh nasakh bay aqbaleen oo mida nasakha aqbalin baa jira nasakha mid aan eh, aqbalin baa jira talow maxaa nasakha aan aqbalin waxaan aqbalin dee akhbaarta oo kale inshaha aqbali jiray akhbaarta oo kale waxyaaba aan nasakha aqbalin baa jiray fain lam yataqaaranaa haddii ayna muqaarano samaynayna isku xigin waqabilaa annasa nasakhana ay aqbalaan alaba hayrahumaa kayrkood ayuu dalbayaa halkaa waqabilaa buu ina yidhi sow maaha naadirku kayrkood buu dalbi litacaduri lcamali biwaaxidi minhuma waqabilaa walam yaqbalaa halkaa walam yaqbalaa ama nafyiga laftiisaa loo soo qadariba walam yaqbalaa ayna aqbalin annasa wuxuu ku yidhi fain lam yataqaarana haddayna xidhiidhin muqaarano male oo isku mar ma aha waqabilaa annaska dalaba kayrahuma kayrkood oo murajaxaadii ah kayrkood ninka naadirkiihi kayrkood labadan kayrkood buu dalbi waayo labadan laguma wada camal fali karayo suurtagal maaha in lagu wada camal falaa wuxuu ku yidhi wailaa hadii kale waqabilaadaa walam yaqbalaabaa ku fiicnaan lahaa walam yaqbalaa laakiin xagga dambu ku keenayaa baan umalaynaya walam yaqbalaada wa ilaa haddii kale inaan ka degdegin waa tane wa ilaa haddii kale yukhayaru wa ilaadani waxa weeye waa in lam yataqaaranaa walam yaqbalaa wa eg haddayna xidhiidhin walam yaqbalaa annaskha nasakhana ayna aqbalin yukhayaru waa la khiyaar gelini oo waa la kala dooran yukhayaru naadiru naadirka waa la kala waa loo kala doori oo waa la khiyaar gelin inta cadara hadduu mutacadir yahay atarjiixu kala rajixiddu kala rajixiddu hadday cudurtowdo waa la kala door gelinayaa buu ku yidhi halkaa ayuu kaga baxay sheekhu intaa ah. mas'ala tarjiixaadkii ayuu gelayaayo ilaa sideed qaybood ayuu inoogu qaybin doonaa oo sida wax loo kala rajaxaya yurajaxu waa la rajixi naska waa la rajixi bikasrati اladila adiladiisoo badan baa lagu rajixi hadduu meelo badan ka soo arooro ha la rajaxo waruwaati ruwaadiisoo badanna waa lagu rajixi fi lasaxi hadday hadduu ka raawi bato labadan xadiid ee iskhilaafay hadduu midi raawi bato dee ka raawiga badan noo noo qaado waa fi lasaxi wa biculuwi isnaadi isnaadkiisa oo caaliya ayaa lagu rajixi ma ogtahay culimadu culuwi sanadka inay aad u raadin jireen sanadka gaaban وبعلو الاسناد نوا لغو رجعي علو الاسناد كا midna waa sanad dheer yahay midna waa sanad gaaban iyo qillatul wasaa'id maxaa keenay talo in culuwi sanadka wax lagu rajaxo qillatul wasaa'id adiga iyo rasuulka dadka idin dhaxeeya hadii xadiidkan ay saddex yihiin xadiidka kalena ee tacaarudayana ay toban yihiin eeg saddexda waxa ihtimaala inay saddexdu nisyaan la yimaadeen toban kuna waxa ihtimaal uu galaya inuu nisyaan ka yimid yaa hadaba nisyaankoogu fara badan yahay yo ihtimaalka nisyaankuu badan karaa mar kastoo wasaaida ruwaadu ay badato ixtimaalkaa badanayaa la yidhahdaa mar wasaa'idu ay yaraato ixtimaalkaa yaraanaya ayaa la yidhahdaa yurajaxu waa la rajixi bikasrati adila adilada badnideedaa lagu rajixi waruwaadi ruwaada badnidoodaa lagu rajixi fil asaxi qowlka asaxa ah wabiculuwi isnaadi baa lagu rajixi wa fiqhi raawi baa lagu rajixi labada raawi hadday kala faqiihsan yihiin ka faqiiha aynoo raac wa luqatihi luqadiisaa lagu rajixi labada nin ee xadiidka kale warinaya hadday kala luqad fiican yihin oo nini luqa uu si fiican u yaqaaninna una u aqoonin ilin xadiidku luqa alcarabiya ku qoran yahe ka luqadda sida fiican u yaqaanaa la qaadani wa naxwihi naxwihiisaa lagu rajixi hadduu nini naxwaha uu ku fiican yahay midna una ku fiicnayn ka bilaa naxwaha awaa iska daynaya wa waracihi waracnimada oo xalaal miiradka abaa lagu rajixi ka waraca ee xalaal miiradka xaaraanta ka fogaada ayaa la qaadani wa dabdihi dabdintiisaa lagu rajixi ka xoog wax u dabdiyo ayaa la qaadani wa fitnatihi fitnadiisa iyo fahankiisa ayaa lagu rajixi wain rawaa almarjuuxu bilafdi wuxuu ku yidhi wafitnatihi fitnadiisaa lagu rajixi ninku inuu yahay nin soo jeedo fitna leh wain rawaa haba wariyo khabarka almarjuuxu kan marjuuxa ah wain rawaa haba wariyo almarjuuxu ka marjuuc halka almarjuuxu miyuu inoo godaya wain rawaa haba wariyo almarjuuxu waa araawi almarjuux raawiga marjuuxee laga xoog badnaaday bilafdi lafdiga wain rawaa waxa wey waa sabab kaloo lagu rajaxayo wey wain rawaa baa lagu rajixi hadduu wariyo almarjuuxu kan marjuuxihi bilafdi ya bilafdi buu yidhi so maaha waraajixu biwaaxidin mima dukira bilmacna okay waa sax wey iska dhaaf wuxuu leeyahay waxyaabaha lagu kala rajixi jiray waxaa ka mid ahaa raawigoo lafdiga ku wariya iyo isagoo macnaha ku wariya saasaa wax lagu kala rajixi jiray oo ka lafdiga ku wariya isla lafdiga ku wariya la rajixi jiray wa in rawaa hadduu wariyo almarjuuxu marjuuxu bilafdi uu ku wariyo ayaa lagu rajixi kolkaa waa waxa weye isagoo marjuux oo raawigii uu marjuux yahay oo marjuux uu ku noqdo kasratulwasaa'id uu ka sanad batay ama qilatu fiqhi uu yahay ama waxyaabihii lamidka ahaa ayuu laakiin xadiidka lafdi ku wariyey la eegi maayo markaasi marjuux buu ahaaye lafdiganaa soo taageeraya lafdi ku warintan mid baa macno ku wariyey midna lafdi buu ku wariyey kan lafdiga ayaa la qaadanayaayo waxa dhici kara in haddii lafdigii nebiga uu sidii u hayo in la yidhahda kana ka dhadhow waayo kan waxa dhici karaysa in lafdiga uu dee lafdi uu samaystay uu noqdo wa yaqdatihi yaqdadiisa iyo soo jeedkiisa ayaa lagu rajixi nin soo jeedo oon seexanaynba hadduu yahay wa cadami bidcatihi bidcala'aantiisa ayaa lagu rajixi bidcoole iyo ninan bidcilahayn haddii is tacaarudaan wa shuhrati cadaalatihi cadaaladiisa oo caan baxday ayaa lagu rajixi wa kownihi ahaantiisa ayaa lagu rajixi uu ahaado muzakan mid la taskiyeeyey bilikhtibaari ikhtibaar lagu taskiyeeyey ikhtibaar ikhtibaar iyo imtixaan xagga mujtahidka ka yimid ow aghara ama uu ka bato muzakiin kuwa wax taskiyeeyo hadduu ka taskiye batana waa lagu rajixi labadaba waa la taskiyey laakiin kana taskiye badan kaasaa la qaadanaya wa macruufa nasabi inuu yahay mid nasabkiisa la yaqaano ayaa lagu rajixi nasabkiisa haddii la garanayo isna waa murajaxaada qiila waxaa la yidhi wamashhuurahu mashhuurnimadana waa lagu rajixi hadduu ka mashhuursan yahay ilain aad baa loogu kalsoonaanayaabaa la yidhaahdaaye qiila wamashhuurahu wa sariixi taskiyati wa bisariixi taskiyati waxaa lagu rajaxayaa taskiye sariix ah labaduba taskiye ay haystaan oo mid ay sariix tahay midna ayna ahayn wa sariixi taskiyati baa lagu rajixi taskiyeyn cala alxukmi xukun xukumid bishahaadatihi wa sariixi taskiyati taskiyada sariixa ah lagu rajixi maxaa laga rajaxaya markaa sariixu taskiyaha cala alxukmi baa laga rajixi xukumid bishahaadatihi wax lagu xukumo walcamali baa laga rajixi ku camal falid biriwaayatihi wax lagu camal falo waxaynu ogeyn ninka haddii shahaadadiisa lagu camal falo waa la taskiyey mayna saa soo qaadanin haddii shahaadadiisii markhaatigiisii lagu camal falo in la taskiyey haddii shahaadadiisa lagu xukumo waa la taskiyey haddii riwaayadiisa saasaan soo qaadanay haddaba ninka eeg wixii uu wariyey ama shahaadadiisii wax lagu xukumay ee qaadigu ku xukumay ama wuxuu wariyey lagu camal falay iyo ninka sariixu taskiye la siiyey aya wey dee taskiyadaasi waa dimiye maaha sariix ka sariixu taskiyaha ayaa la rajaxaya wa sariixi taskiyati baa lagu rajixi taskiyada sariixa ah cala alxukmi xukumidii baa laga rajixi bishahaadatihi markhaatigiisa wax lagu xukumayey walcamali baa laga rajixi ku camal falidda biriwaayatihi wax lagu camal falayey labadaba waynu soo marno xagga horan ku soo marnay wa xifdilmarwiyi marwiga oo la xifdiyo xadiidkan la warinayo xifdintiisa ayaa lagu rajici hadduu midi xaafid yahay midna uu waraaqa wax ka eeganayo dee xaafidkaa la qaadanay wadikri sababi sababta sheegideedaa lagu rajici hadduu midi sababta raaciyo midna una sababta sheegin ka sababta wata ayaa la rajici wa tacwiili cuskasho cala lxifdi xifdi la cuskado duuna alkitaabati kitaabada si aan la cuskanin ka weli ictimaadkiisu hadda xadiidkanun ma aha ka ictimaadkiisuba uu xifdiga yahay iyo ka dabdu sadriga ah iyo ka ictimaadkiisu uu dabdulkitaabo yahay dee dabdusadriga inoo qaada markaa wa tacwiili cala alxifdi inuu ninku cuskado uu ictimaado xifdiga duuna alkitaabase una ictimaadin ayaa lagu rajaxi wa duhuuri dariiqi riwaayatihi riwaayadiisan dariiqeegii oo daahira ayaa lagu rajixi dariiq duruq baa jirtay wax lagu warin jiray sidii simaaca oo kale waan maqlay simaaci oo kale ijaazadii oo kale waxyaabahaas ah, ayuu ka hadlaya markaa wa dhuhuur dariiqi riwaayatihi dariiqu riwaayihiisoo daahira ayaa lagu rajixi wa samaacihi maqlidiisa ayaa lagu rajixi oo bilaa xijaabin xijaab la-aantii u maqlayo wuxuu hi xadiidkan waan maqlay kiyoo ninka aan ka maqlayo wax gidaarihi ama rasuulka ama qofkan ka sokayy gidaarnooma dhexayn buu yidhi kaasaa la qaadanaya laakiin hadduu hi xadiidkan caaishaan ka maqlo xijaab baa noo dhexeeyey midi wuxuu hi xadiidkan caaishaan ka maqlay xijaab baana noo dhexeeyey midna wuxuu yidhi xadiidkan ka maqlay hebel oo bilaa xijaab wax noo dhexeeyey ma jirin kolka kaale waxba nooma dhexaynin baa la qaadanaya wa samaacihi baa la rajixi bilaa xijaab inuu maqlo wa baa la rajixi dakaran uu yahay xadiidka midna nin baa soo mariyey midna gabadh ka ninka xornimo uu yahay fi lasaxi midna xor baa midna addoon baa wariyey ka xorta waa waxyaabaha wax lagu kala rajaxayo weeye waxa labka gabadha looga rajaxay lianna dakara eh, adbadu min hayrihi fi ljumla baa layidhi xorta waxa adoonka looga looga rajaxay lianna alxora ashrafu eh, waxaa la ashrafu waa lisharafi mansibihi baa laleeyahay lisharafi mansibihi yaxtarizu cama laa yaxtarizu canhu hayrah adoonku wuxuuna iska ilaalinaynin ayuu xortu iska ilaalinaysaa buu ku leeyahay ومن كابر الصحابة وكونه أهانتي سأل لقول رجيحي من كابر الصحابة ويهي صحابة دي واويني يرقي دي أضياش أها ee nebi maxamed u dhowaa ayaa la rajaxaya kayrkoodo ragga yaryaraa laga rajaxaya wa mutaakhirilislaami nin islaamkiisu uu dembeeyey iyo ninuu islaamkiisu horeeyey dee ka dembeeye ayaa la rajaxaya laga yaabaaba inuu nasakhayba moogtahay filasaxi wa mutaxamilan mid soo xambaaray baa la rajici bacda takliifi takliifta dabadi wuxuu ku yidhi anigoo qaangaada ayaa nebiga ka maqlay kanina wuxuu ku yidhi may anigoo sabiya ayaa nebiga ka maqlay markan dambana haddee sabi maaha waa nin weyn haddaba ka mutaxamilka xilligii rasuulka uu ka maqlayuu xambaarayay bacda takliifka kaasaa la rajaxaya waayra mudlisin mudlis ayrkii ayaa la rajixi oo mudliskii laga rajaxaya ilan hayrmudliska lana alwuhuuqa bihi aqwa minhu bimudlis hadda mudliskaa laba uqaybsama mudlis maqbuula iyo mudlis hayru maqbuula haddaba haddii ay kulmaan nin hayru mudlisa iyo nin mudlis maqbuula ah keebaa la rajaxaya wey mudliska kaan maqbuulka ah meesha ma soo gelayaba mudliska maqbuulka ah iyo hayrulmudliska keebaa la rajaxaya غير المدلس وغير مدلس وياي وغير ذسمين لبا اسم ميدو صاحبه غيركي ayaa la rajaxaya ahaanta uu yahay labadan xadiis ay iskhilaafay mid waxa ku jira nin laba magac leh ninna hal magac uu leeyahay de ka halka magac leh iska qaado ilan ihtimaal baa gali kara kan labada magac leh miyayna dhici kara inuu magacan uu sheeganay kii lagu yaqaanay baa inuu nin kale magac la wadaagay uu noqdo wa mubaashiranka mubaashirka ayaa la rajaxi ee marwiga la baashiray nin mubaashiro oo cidi ayna u dhaxaynin وصاحب الواقعه كي واقعده صاحبك هبا لرجحي hadaba mubaashirka balan tusaalayno mubaashirka waa la rajixaya laba xadiis baa jiro tirmidiga xadiisu abi raafici weeye mubaashirku tirmidiga waxaa ku qoran inuu abi raafici yidhi annahu sala allahu calayhi wasalam tazawaja maymuunata xalaalan wa banaa biha xalaalan qaala wakuntu rasuula baynahumaa mubaashirkii wakaa wakuntu rasuuladaa weeye abi raafici wuxuu leeyahay tazawaja wuxuu guursaday rasuulku maymuunata xalaalan isagoon muxrim ahayn isagoo xalaal ah guursaday wa banaa wuxuu aroosay xalaalan isagoo xalaal ah oon muxrim ahaynna waa aroosay qaala wuxuu idhi amiraafici wa kuntu waxaan ahaa alrasuula ninkii la dirayey baynahumaa labada dhexdooda rasuulka iyo maymuuna anaa kala dirayay ka dhex shaqaynayey buu yidhi xadiidkaasi bukhaariga iyo muslim eh, xadiidkaasi tirmidigu ku yaallaa eeg waxay istacaarudeen xadiid kale waa xadiiu ibn cabaas oo bukhaariga iyo muslimka ku qoran bukhaariga iyo muslimka kii ku qornaana muxuuna yidhi anahu sal اllahu alayh wasalam rasuulku tazawaja maymunata maymuuno wuxuu guursaday wahuwa muxrimun isagoo muxrima bukhaariga iyo muslimka kii ku qornaaya ibnu cabaas wahuwa muxrimun buu yidhi kii tirmidiga ku qornaana wuxuu ku yidhi xalaalan wa bana xalaalan wa kuntu rasuula baynahuma labadaa xadiid yaa la kala qaadanaya ma bukhaariga iyo muslimkaa laga horraysiini tirmidiga maya saxiixaynka waa la horraysiiya laakiin xagga dambe inoogu imanayaan iyagaa weli lama gaadhin halkii wax lagu dowranaye saxiixaynka lagu dowranayey waxa lagu leeyahay labada raawi iminka qaybtani waa qaybtii raawiga wax lagu kala xulanayey raawiga ayaa hadda wax lagu kala rajaxaya qaybtan aan ku jirno oo dhan waa raawiga waxaa la idhaha atarjiix bixasabi xaali raawi baa loo yaqaanaa atarjiix bixasabi xaali raawi atarjiix bixasabilmatni iyo bixasabi xaalilmarwiyi iyo way iman doontaa kolkaa abi raafic wuxuu sheegay inuu mubaashir ahaayo hawshaba uu gacanta ku hayey hawshaba inuu gacanta ku ayay buu sheegay ibnu cabaasna inuu mubaashir ahaa ma sheegin yaa la qaadaya yaa la qaadanaya xadiidkaa kolkaa bukhaariga iyo kaa tirmidiga mubaashirka ka tirmidigaa la qaadanaya xaalu raawigaa lagu rajaxaya markan uu leeyahy wa saaxiibalwaaqica dhacdada ka u saaxiibka abaa ah la rajixikiisa shay kugu dhacay haddaad adu ka waranto qof kalena uu ka waramo yaa la qaadanaya ka saaxiibalwaaqicada la qaadanaya waxaa isna loo daliishaday eeg isla xadiidkii bukhaariga en hadda marayna ibnu cabaas ibnu cabaas muxuu yidhi annahu tazawaja maymuunata wahuwa muxrimu isagama odhan rasuulku maymuuno ayuu guursaday isagoo muxrima ibnu cabaas dee ma isagaa la guursaday lama guursanin kolkaa u fiirsa haddaba maymuuno oo la guursaday baa meeshan hadlayse waxay maymuuni tidhi xadiidu abi daa-uud tazawajanii rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam waxa i guursaday bay tidhi rasuulkii ilaahay wa naxnu xalaalaani labada yaduba xalaal baanu ahayn bisarifin meesha sarif la yidhahna kolkaa xadiidkan abi daauud eeg wuxuu khilaafsan yahay bukhaarigi iyo muslimkii kii ku qornaaya ibnu cabaas yaynu rajaxnaa labadana yaynu rajaxnaa kan abi daauud waayo maxaan ku rajaxnay dee saaxib alwaaqica baa sheekay kii qisadu qofkay ku dhacday ayaa warramaya waad aragtaa xadiidkii hore abi raafic haddaba inuu xoogoobay miyaadan arkayn xadiid kaleo maymuuno lafteedana inaynu helay oo xalaal xalaashii sheegay ilay nin waxba ma mehersan jirin وصاحب الواقعة أهانت أو يحي صاحب الواقعة أيا لرجحي والراويا مد كوريي باللفظ لفظ مد كوريي أهانت أو يحي بالرجحي ولم ينكره أن أو إنكرين ولبنا الأصل أصلك ولم ينكره الأصل ولم ينكره مدكله وكون الخبر خبرك أهانتي سأيا لغو رجحي لم ينكره مد أن إنكرين أو يحي الأصل أصلك وحوي ورباد وريسي كاد كوريسي هدوك إلا إيقا ماذا بورين كور انتو مقلو تيوالا رجحيا كان لغو إنكرين كان لغو إنكرين xataa ka lagu inkiray hada maqbuul buu ahaayo waan soo marnay hadii sheekaagii uu ku yidhaah warkaa anuu kuuma sheegin adna aad tidhaa waad ii sheegtay waynagii lahayn ma dhaawac buu ku noqonayaa ardayga ama raawiga may kuma noqonayo miyuu ixtimaal baa jira sheekhumuuna ilaawi karina hadaba hadii midna lagu inkiro midna aan lagu inkirin eeg labaduba ay maqbuul isla ahaayeen kee haddana murajixa oo la rajaxaya dee kaan lagu inkirin laba war oo iska hor imanaya ayaa sheekha loo nisbeeyey ama nebi maxamedo midna waa la inkiray midna lama inkirin waa kaan la inkirin un qaado walam yunkirhu alaslu wa fi saxiixayni wakaa eeg wa fi saxiixayni wa kownahu ahaantiisa ayaa la rajixi fi saxiixayni saxiixaynka uu ku jiro ama midkood uu ku jiro oo kutubta saxiixaynka ah hadduu ku qoran yahay ayaa laga door marka inta hore o dhan la soo waayo wey inta hore o dhan hala soo waayo dhinac dabdigii ha loo noqdo oo dhinacii loo noqdoba waa la soo waayo kownuhu fi saxiixayn hala rajaxo oo ha laga rajaxo buu kuleeyahy ka kale walqowlu qowlkaa la rajixi haddii xadiid qowloo qaala rasuulullaahi a ah iyo nebi maxamed baa sidan yidhi iyo nebi maxamed baa sameeyey hadday iskhilaafaan qowl iyo ficil keebaa dalaaladiisu ay xoog badan tahay qowlka qowlkaa la qaadani falficlu haddana ficilkaa la rajixi fa baa layskugu cadfay ficilkaa ka dambeeya ficil iyo iyo rasuulka agtiisa lagu sameeyo ka aamusay keebaa haddaba aad sii qaadanoo xoog badan falficlu haddana waa ficilka fataqriiru haddana waa taqriirka wa waa la rajixi wa waa la rajixi eg halkan waxaynu ka bilownay walqawluda ka soo bilow falficluda ka bilow atarjix bixasabi xaalilmarwiy waa ka la warinayo inuu qowl yahay inuu ficil yahay inuu taqriir yahay halkii hore atarjix bixasabi xaali raawi bay ahayd raawiga xaaladiisa ayaynu kaa hore ku rajaxayn kana waa marwigii wayurajaxu waa la rajixi alfasiixu ka fasiixa ah laba laba matni baad aragtay waa laba xadiid oo nebiga loo nisbayna midi waa fasiix oo fasaaxu le midina fasaaxa male nebi maxamed muna afsax afsax alcarab ka fasiixa ah la rajaxayaa markaa oo la odhanaya war la moodaa calaamadihii rasuulku inuu ku hadlaya kanaa wata oo fasaaxada ah wakada kan waxaa lamida zaa'id lfasaaxa ka fasaaxadiisu ay zaa'idka too fii qowlin qowl ku sugnaaday hadday labaduba ay noqdaan midna fasiix midna afsax keebaa la qaadanaya qowlkani wuxuu leeyahay zaa'id alfasaaxaha ha la qaato walmushtamilu ka koobsada ayaa la qaadani calaa ziyaadatin ziyaado fil asaxi qowlka asaxa ah hadduu midi ziyaado wato midna una ziyaado wadanin ka ziyaadada wata ayaa la qaadanaya sida xadiidkii eh, takbiirta ciidda sabcada kii ka dhigay ayaa la qaadani markaa walwaariduka ku soo arooro biluqati qurayshin quraysh luqadeeda xadiid luqada qureysheed ku soo aroora kaa ayaynu rajixi quraysh luqadeeda ila nebi maxamed qurashi buu ahaa sala allahu calayhi wasalam luqada qureysheedka ku soo aroora ha la rajaxo baa lagu leeyay luqooyinka kalena ha laga rajaxa ka ku soo aroora walwaaridu ka soo aroora ayaa la rajaxayaa biluqati qurayshin luqada qureysheedka ku soo aroora ayaa la rajixi walmadaniyu madanigiibaa la rajixi oo makiga laga rajixi madaniga hadda sibaa loo laba siyood baa loo kala yaqaanayaha ku khaldamin madaniga waxaa looga jeedaa halkan bacdalhijro wixii la sameeyey ama soo degay ama lagu hadlay baa madani la odhanaya walow nebigu makabaha joogo bacdalhijra madani looga jeedaa cala almakiyi walmadaniyu madanigu maa warada bacda alhijra walmakiyu qabla maa qabla madanigaa dambeeyey madanigaa la rajaxayaa walmushciruka ku dareensiiye ayaa la rajixi biculuwi shani nebiyi nebi maxamed shanigiisa saraynteeda nebi maxamed inuu aada u sareeyo kaad ka meelaha ad ka dareemaysay kuwaa kaasaad rajaxaysa ilan rasuulka sharaftiisa kor bay usii kacaysay midda kale ummaddaa sii qiraysay marba marka ka dambeeya lasii qirayo lasii ogolaanayo lasii rumaynayo dad badani ay sii rumaynayeen marka hore mucaarad baa jiray rasuulka dad baa jiray isku dayey inay rasuulka wax ka sheegaan kolkaa haddaba kuwaa rasuulka sharaftiisa kor u qaadayo kale ayaa la rajxay wamaa ka fiihi oo macal cilati ciladiisii wata ka ayaa la rajixi alxukmu maca cilatihi haddii laba xadiid iskhilaafaan midi waa alxukmu faqad midna waa alxukmu maca cilatihi keebaad odhanaysaa waan rajaxaynaa markaa ka alxukmu maca cilatihi baa la rajixi xukunka uu cilada xukunka uu cilada wato kaaha la rajaxo ayaa la odhanaya waaba labadii xadiid waaba soo marnaybe waxaynu soo marnay xadiid bukhaariga ku qoran oo rasuulku uu yidhi sala allahu calayhi wasalam man bedela diinahu qofka diintiisa bedela faqtuluuhu dila man buu rasuulku yidhi waana cumuum kolkaa gabadhii iyo iyo ninkiiba way soo gelayaan haddii ay murtad noqdaan gabadhana in murtada hadday noqoto la dili ninkana in la dili haddaba man bedela diinahu faqtulu xukunkii waa kee xadiidka ah xadiidkaa ah bukhaariga away xukunku faqtulu away haddaba ciladii cilada loo dilayeyna waa bedela diinahu waa irtidaadka waa ridowga xadiidkaasi waa xukun oo maca cilo ah kale ayaa jiro bukhaariga iyo muslimka ku qoran oo odhanaya nahaa can qatli nisaai wasibyaan rasuulku wuxuu nahiyey dumarka iyo caruurta in la laayo xadiidkan maxaa keliya ku yaalla hadaba naha can qatli nisaai wasibyan maxaa ku yaala xukunkii uun qatligii baa la nahiyey e sababtii loo nahiyey lama raacinin kolka waxaa laga horaysiin xadiidka xadiidkani dee wuxuu sheegayaa naha can qatli nisa gabadh dhan inaan la dilin ama ha gaalowdo ama yayna gaaloobin gabadh dhan lama dili karo oo wuxuu ku leeyahay xadiidkani waa cumuum can qatli nisa waa cumuum dumar oo dhan in la laayo ama ha kula dagaalanto xarbiyad ha noqoto ama yayna kula dagaalamin ama murtado ha noqoto ama murtado yayna noqonin naha can qatli nisaa wasibyaan halkaasuu xadiidku mariyey xadiidka horena wuxuu leeyahay man bedela diinahu faqtuluu gabadhu hadii ay hadday diinta bedesho hadday diinta bedesho hee waa la dilayaa oo murtado ay tahay xadiidka horaa la qaadanay xadiidkanna waxaa lagu qaydayaa sababtiisii horta nebigu markuu ku hadlayay naha can qatli nisaa maxay sababtu ahayd dagaal baa lagu jiro gabadh la dilay buu arkay markaas rasuulku naha can qatli nisa haddaba annisaagani waa dumarka xarbiyaadka ah lagu qaydo ka hore ayaa kolkaa la qaatay wamaaka fiihi dhexdiisa ayuu yahay alxukmu xukun oo maca alcila cilo maceedihi ayaa la qadimi wamaaka qudima fiihi la horreysiiyey dikruhaa cilada sheegideeda alayhi xukunka sheegidiisa laga horreysiiyey hadii eeg laba xadiid ay iskhilaafaan ama laba nas midna ciladaa la horreysiiyey midna xukunkaa la horreysiiyey maxaynu samaynay hadaba ka cilada la horeysiiyey baa ayaa la rajaxaya waa fi aصi sidii wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma away xukunkii waa qadculyad away ciladiina waa sariqada yaa la horeysiiyey cilada kaasaa la horeysiinayaayo ka kale laga horeysiinaya wamaaka qudima la hormariyey fiihi dhexdiisa dikruhaa cilada sheegideeda calayhi xukunka sheegidiisa laga hormariyey baa la rajaxi fi aصi wamaaka fiihi dhexdiisa uu yahay tahdiidun hanjabaad ka kahanjabaada wata tahdiidka ka wata ayaa la rajaxayaa waa xadiidkii bukhaariga oo kale camaar man saama yowma shaki maalinta shakiga ninka soomaa faqad casa abalqaasim waa cisyaanu abilqaasim akhbaarta haddaba soonka sunnahaa ina jeclaysiinaysa ee inagu dhiirigelinaysa kan tahdiidka wata ayaa laga rajaxayaa ow ta'kiidun ta'kiid buu wataa ka ta'kiidka wata ayaan kaan ta'kiidka wadan laga rajaxayaa waa xadiiu abi daauud oo kale muxuu ahaa xadiiu abi daauud ayuma mra'atin gabadh alla gabadha nakaxad nafsaha nafteeda meherisa bigayri idni weliyiha weligeegoon ogolaan fa nikaaxuhaa guurkeegu baailun fa nikaaxuhaa baailun fa nikaaxuhaa baailun saddex jeer baa xadiidka eh, abi daauud nebigu nikaaxa baatilnimadiisa ku celiyey tawkiidka maxaynu odhan jirnay tawkiid baa ku jire tawkiidu lafdi xadiidka muslimka ayaa xadiidu abi daauud ay iska hor yimaadeen oo xadiidka muslimku muxuu leeyahay alayimu gabadhu ayi markay tahay mid lasoo furay ama laga dhintay axaqu iyadaa ku xaqle binafsiha nafteeda min weliyiha weligeega kaga xaqle weligeega iyadaa kaga xaqle nafteeda ninkay doonto haysa siiso oo ha isku guuriso kolkaa maxaa la samaynayaa haddaba xagga idanka unkan ha laga dhigo alayimu axaqu binafsiha min weliyiha xagga idanka inanay kol haddaad nin soo aragtay waxaa lagaa rabaa si toosa inaad waalidka iyo aabbaha ugu sheegato kay ku guurinayaan ha ii guuri iyo ii meheri iyo aha waanu is aragnay laakiin hadday inan yartay way xishoonaysaao kolba dhinac bay u jeedsaniye iyada hadday e, waa la weydiiniyo aamuskaa iyo jeedjeedsiga unbaa la iskaga daynayaa laakiin intaa loo dhaafi maayo hadday laakiin ilmayso ama ay oydo ninkaa raalli kuma aha waa laga daynayaa hadday oyday ilmayso ninkaa gabadhaasi raalli kuma aha laakiin hadday aamusto waa caadi weeyi waynu ogno dumarkaaba loo maraaba haddii hooyadeed loo mara inan dumarkaaba waa la ogaanaya aabbuhu way u ogaanaya inay doonayso inayna doonaynin laakiin aabbuhu toosun isagu hadduu u abbaaro waxaa laga yaabaa inantii inuu fahmi waayaba o taakiid walcaamuka caamka ah mulaqan ee mulaqa ah ayaa la rajixiyo calaa di sababin calaa di sababi sababta ka u saaxiibka ana laga rajaxaya caamka cumuumkiisu uu mulaqa yahay ayaa caamka dii sababka a ah laga rajaxaya laba xadiid baa iskhilaafay mid waa caam cumuumkiisu waa mulaq midna waa caam caamkiisu cumuumkiisu waa sabab buu leeyahay ka aan sababta lahayn ayaa la rajixiya caamka mulaqa ah walcaamu caamkii ayaa la rajixi mulaqan mulaq ahaan cumuumkiisu ahaa calaa dii sababin calalcaami caamkii baa lagaga rajixi dii sababi sababta u saaxiibka ahaa ilaa fi sababi xagga sababta mooyaane eg caam dii sabab ah ayaa laga rajixi buu ku yidhi fi sabab xagga sabab ahaan marka aad u eegto oo dee uu sabab wato midna uuna sabab wadanin waynu soo marnay oo ka sababta watiya kaan sababta wadanin sababta la horreysiinaya waan soo marnay ilaa fi sabab saasuu leeyahay ilaa fi suurati sabab suuradda sababka mooye oo isaga xaggaa ka xoog badnaanaya walcaamu caamka ashardiyu ee shardiga ah caamka shardiga adawaatu shardiga wata ayaa la rajixiyo cala nakirati nakirada almanfiyati manfiga a ah laga rajixi eeg nakirada manfigii mayna cumuum faa'iideyn jirin eeg nakirada shardiyadiina mayna cumuum faa'iideyn jirin ka shardigaa laga rajaxaya ilankan shardiga sababbaa la socota oo haddii lagu yidhaahdo haddaanku idhaahdo maalan oo kale man akramtahu ukrimhu kaad maamusta waan maamus ikraamkayga waxa shardi u ah, adi adi ikraamkaagii sababtii weeyaan sababbaa dhinac kaga hoos jirta kan shardiga ah walcaamu caamka ashardiyu ah ee shardiga ah la rajaxaya calaa nakirati nakirada ayaa laga rajixi almanfiyati la anfiyayo fi lasaxi asaxa wahuwa nakirada manfiga abaa ah la rajixi calal baaqi baaqiga oo siiqul cumuumki kii ashawatay ah nakirada manfiga ah laga rajaxo buu ku leeyahay wal jamcu baa la rajixi al la macrifeeyey jamca macrifada ah ayaa la rajixi calaa man iyo wa ma iyo ayaa laga rajixi man iyo ma iyo ereyada noocaas oo kale ah ee dee shardiyey shardiga ahayn ee alfaadul ah manta istifaamiyada ee manta ismiga mawsuul iyo asha wataa laga rajaxaya وكلها دمانتود وجمعي معرف كاها iyo man iyo ma ayaa la rajixi ala aljins jinsiga laga rajixi al muarraf ila macrifeeyay ee asha lagu macrifeeyay ama idaafada lagu macrifeeyay erey jinsi iyo al ama idaafa lagu macrifeeyayna waxa ka horeynaya buu kuleeyahay ka asha wata ama manta iyo maada ayaa ka horeynaya wama ki ayaa la rajixi lam yukhassa la khasisin ka an la khasisin buu kuleeyahay wama lam yukhassa an takhsis lagu samaynin ayaa la rajixi oo maxaa laga rajixi ka takhsiiska wata ayaa laga rajaxaya kan takhsiiska wata iyo kan aan la khasiisin saasaa loo kala rajixi waayo ka takhsiiska saanigan takhsiiska wata daciif ayuu noqday oo wuxuu ku daciifay dee khilaafka ku jira xujaysigiisa ka hore sidaa ma aha wuxuu doonayaa inuu sheekhu yidhaahdo wamaa kiibaa la rajaxayaa lam yukhasa aan la khasisin ka la khasisaa laga rajaxaya walaqalu ka yar takhsiisan takhsiiska ka takhsiiska yar ayaa la rajixi oo ka takhsiiska badan laga rajixiy haddana waliqtidaau iqtidihii baa la rajixi waa adiladii iqtida soo marin aliqtida horta ma soo marnay waliqtidaau iqtidaha kii wax keenayey baa la rajixi faliimaau iimaha kii ishaarayey baa haddana laga sii rajixi faliimaau iimihii ayaa haddana laga sii rajixi falishaaratu kii ishaarada ahaa ayaa haddana laga sii rajixi wa yurajaxaani waa la rajaxayaa labada dambe iimaha iyo ishaarada cala almafhuumeyni labadii mafhuum baa laga rajixi labada mafhuum maxay ahaayeen mafhuumulmuwaafaqada iyo mafhuumulmukhaalafada ilan kuwanay waa manduuq bay ka socdeene wakada almuwaafaqati wakada kan oo kale isagoo ah almuwaafaqati muwaafaqadii ayaa la rajixiyo cala almukhaalafati mukhaalafadii laga rajixi mafhuumulmuwaafaqo iyo mafhuumulmukhaalafa markay labadaasi iskhilaafaan muwaafaqada ii rajax oo mukhaalafada iiga rajax dee waynu soo barannay xaggii hore ayaan waxaan oo ardayga aan kuwii hore garanaynin way ku adkaanayaan markaa waxa laga hadlayo wanaaqilu can اlasli wanaaqilu ka naqlinaya can ilasli asalka baraa'ada aka ah ka naqlinaya ayaa la rajixi oo ka sugaya laga rajixi wanaaqilu can اlasli midbaa baraa'adii asliyada ahayd ka raraya midna waa muqarir oo baraa'ada asliyada ah ayuu sugayaa naaqilka ha la qaata buu ku leeyahay naaqilkii qaadan oo tano maxaa lagu tusaaleeyey xadiidkii tirmidiga man mase dakarahu falyatawada ninku hadduu dakarkiisa taabtay iyo ha weysaystaa la yidhi asalku muxuu ahaa horta asalku muxuu ahaa dakarkaagu saw adiga xubin yaroo kaga tirsan ma aha haddaad haddaba cawradaada taabato iyo haddaad wejigaaga taabato dee isku midun inay noqdaan asalku inayna waxba jebinin bay ahayd asalku haddaba xadiidkani waa naaqilo man mase dakarahu falyatawada baa man mase dakarahu ninka cawradiisa taabtaa falyatawada halkuu ku taabanaya taluma bawdada hadii lagu yidhaahdo cawradaada taabanaysa oo bawdadaada ku taabanaysa weysada waad jabinaysaa de cawradii maxaa kolkaa laga yeelaya bawdadii markasta way taabanayeen maxaa laga bawdada maalka lagu taabanaya waa la garanaya waxa weeye waa gacmihii iyo way noo imanayaan lagu taabanayo fiqigan ku arkayna xadiidka xadiid kale iska hor yimaadeen xadiidka iska hor yimaadeenna tirmidiga unbuu ku qoran waxa weeye nin baa rasuulka weydiiyey wuxuu xubinka taranka qofka taabta a ah wudu rasuulku wuxuu ugu jawaabay inamaa huwa bidcatun minka waa xubin adiga kaa tirsane waa bar adiga waa xubin adiga kaa mid ahse uu kaaga jebin labadaa xadiid midi haddaba waa muqirun oo as banaa'adiibuu sugaya midina waa naaqil naaqilka hala qaato oo hala yidhahda war ka weysaysa haddaad taabato wanaaqilu naaqilka ayaa la rajici can ilasli asalka naaqiluka naqlinaya ayaa la rajaxayaayo can ilasli laga rajaxayaa kii asalka sugayey can ilmuqariri can ilasli ka naqlinaya baan doonaya cala almuqariri baana laga rajaxaya wanaaqilu hala rajaxo can ilasli asalka ka naqlinayo baraa'ada ah ha lagana rajaxo muqarirkii walmuhbitu muhbitkii ha la rajaxo fil asaxi qowlka asaxa ah laba nas baa jiroo midi waxbuu sugayaa oo waa muhbit midna waa naafiyo waxbuu anfinayaa ka muhbitka ah la rajixi oo ka naafiga abaa laga rajixi kaana waynu haynaa walkhabaru khabarkii baa la rajixi warka midi waa khabar khabarkani wuxuu koobsaday takliif insha lagugu kalifo midna waa dalab dee khabarka inoo khabarkaa la rajaxi oo inshaha laga rajaxaya sidaa ayuu sheekhu inoogu dhigay ama hadalkiisu uu yahay falxadru haddana xadrigii baa la rajixi xadrigu waa maxay laba nas baa iskhilaafay midi wuxuu ka warramayaa iijaab waajibin midina xadri buu ka warramayaa xadriga inoo inoo inoo rajax oo iijaabkii ka rajax midi waa xurmuu ka warramaya midna iijaab xurmada iska qaado faliijaabu iijaabkii baa la rajaxayaa oo wixii ka dambeeyaa laga rajaxayaa iijaab iyo karaahiyo iijaabka qaado falkaraahatu karaahadii baa la rajaxayaa oo nadbigii baa laga rajaxayaa fanadbu nadbigiibaa haddana la rajixi oo eyr laga rajixi falibaaxatu ibaaxadii ayaa fil asaxi qowlka asaxa a la rajixi fii bacdihaa barhkeed iyadoo ku dhex jirta ibaaxada ayaa iyada lafteeda lasii kala rajaxayaa miyaa markaa falibaaxa ibaaxadu wayba u dambaysaayo halkii u dambeysay axkaamtii buu ka warramayey xadrigaa u horeeyuu yidhayda axkaamta inta kalea laga rajaxay ijaabkaa ku xiga inta kalea laga rajaxay karaahiyadaa ku xigta inta kalea laga rajaxay nadbigaa ku xiga dee ibaaxunbaa ugu hoosaysa de ibaaxada iyada in laskaga aamusunbayba ahaydba ilan ibaxada iyada dhexdeeda in la kala rajaxa mooyaane ibaaxada dhexdeeda in la waa la kala rajaxayaa mooye wax kale ma soo hadhine falibaaxatu ibaaxadii baa la rajaxayaa fil asaxi oo fii bacdihaa qaarkeed kudhex sugan buu kuleeyahay ibaaxa fii bacdihaa waa ibaaxada iyada dhexdeeda lasii kala rajaxaya aynu nidhaahna markaa walmacquulu macnaahu ka macnihiisa la garanayo ayaa la rajixi oo kee laga rajixi kaan macnihiisa la garanaynin laba nas baa meesha wada yaal mid macnihiisii waad garatay midna macnihiisii lama garanin keebaynu rajaxnaa culimo oo nidhahnaa waa la rajaxayaa ka macquululmacnaha ah ee macnihiisa la garanayo wakadaa kan waxaa la mid a wakadaa kan oo kale isagoo ah naafi lcuquubati cuquubada ka anfinaya ayaa la rajixi cuquubada ka anfinaya hala rajaxo oo ka kale ha laga rajaxo walwadciyu ka wadciga abaa ah la rajixi ee loo wadciyey cala takliifiyi takliifigii baa laga rajixi waxaa jira laba khitaab soo baranay labada khitaab maxay ahayd khitaabulwadci iyo khitaabu takliif haddaba naska khitaabulwadciga ah ee shuruudaha iyo sababaha iyo waxa ka warrama ayaa la odhan jiray walwadciyu wadcigaa la rajixiyo cala takliifiyi ka takliifka waajibka iyo ka warramaya ayaa laga rajixiy i asaxiib walmuwaafiqu ka waafaqaya daliilan aakhare daliil kale ayaa la rajixi oo kaan daliil kale haysanin baa laga rajixi wakadaa kanoo kale isagoo a mursalan mursalka ka waafaqayana waa la rajixi ka xadiis mursala waafaqay kan xadiiska mursalka a waafaqin waa laga rajixi ow saxaabiyan buu waafaqay waa la rajixi ow ahlalmadiinati ree ahlu madiinuu waafaqay ama camalkoogii waa la rajixi aw ilakara ama dadka badan buu waafaqay fi wayurajaxu waa la rajixi muwaafiqu zaydin zaydka waafaqa filfaraa'idi xagga faraidada hadday masaladu dhaxal tahay ka zayd waafaqsanuun inoo rajaxa buu yidhi fa mucaadin haddana mucaadka waafaqa inoo rajaxa buu yidhi mucaadka waafaqa ee dhaxalka ku waafaqa baa la rajaxayaa fi akaam fa mucaadin mucaadka waafaqa ee dhaxalka ku waafaqa fa caliyin cali ee fii axkaam hayri lfaraa'idi axkaamta aan faralka ahaydna ka mucaad waafaqa ayaa la rajaxaya fa caliyin haddana cali ka waafaqa ee axkaamta aan dhaxalka ahayn ku waafaqa ilan khabar baa jiray afradukum zaydun wa aclamukum bilxalaali waalxaraami mucaadun wa aqdaakum caliyun khabar noocaas oo kale ah ayaa soo arooray oo ka wax lagu kala lagu kala rajaxayo oo ibnu maajaha ku yaala ayaa jira walijmaacu halkan halkaasaan kaga soo baxnay nusuustii ijmaaciyoo la kala rajaxayuu sheegaya ijmaacii haddana qiyaaskii oo la kala rajaxayo labadaasaaba inoo dhimanba bes xuduuddii oo la kala rajaxayo saddexdaasaa inoo dhiman waa ijmaac in la kala rajaxo iyo qiyaas in la kala rajaxo iyo tacaariifta in la kala rajaxo saddexdaa inaynu kala rajaxno walijmaacu ijmaacii ayaa la rajaxayaa cala nasi naskii baa laga rajaxayaa ijmaaca iyo naska ha la kala rajaxo اجماع على الر... اجماع على الرجح او نسك لغا رجحي والاجماع على النص نسك iyo ijmaaci oo waxaynu ognahay umadeennani markay ijmaacdo afwan والاجماع على النص بان دونيا والاجماع على النص والاجماع اجماع ayaa la rajixi على النص نص lagu ijmaacay على النص اجماع waa waxa weey waa sax weey والاجماع اجماع على الرجحي وعلى النص بقى لغا رجحي hadii ijmaac iyo nas ay iskhilaafaan ijmaacani waa cala nas in kulli oo kaasi mushkilad male hadii laakiin ijmaac iyo nas ay iskhilaafaan waxaad rajaxaysaa ijmaaca oo waa sidee ijmaaca nasxi ma galo laakiin naska nasakh baa gala waa in la ogaada xadiidkan in la nasakhay waayo ijmaacuba muu guntami ijmaacuba ma guntameen walijmaacuba calaa nasi laga rajixi wa ijmaacu saabiqiina kuwii hore ijmaacooga saxaabadii ayaa la rajixi oo laga rajaxayaa kuwii dambeeyey saxaabadiiyo taabiciintu haddii laba ijmaac ay kala sameeyaan dee kuwa horaa la qaadanaya wa ijmaaculkulli kulli oo macal ay dadda dadweynihii ku jiraan ayaa la rajixi oo calaa maa khaalafa kay khilaafeen fiihi dhexdiisa alcawaamu cawaamku ay khilaafeen dadweynuhu waxay khilaafaan iyo dadweynuhu waxay waafaqsan yihiin ka dadweynu waafaqsan yihiin baa la rajixi walmunqaridu ijmaaca uu baaba'ay casruhu xilligiisu ayaa la rajixi oo calaa hayrihi ijmaaca waktigiisii una baabi'in baa laga rajixi ila khilaaf baa ku jiray oo almunqarid casru ragga qaar baa inqiraadulcasri shardin jiray kaasaa la rajixi wakadaa kanoo kale isagoo ah maaka lam yusbaq aan lagala hormarin bikhilaafin khilaaf ayaa la rajixi oo ka khilaafka lagala hormaray baa laga rajixi fil asaxi kuu khilaaf ka horreeyey iyo kuuna khilaaf ka horreynin kuna khilaaf ka horeynin ayaa la rajaxayaa ila kaasi u daciifo khilaaf baa soo jiraya walasaxu asaxu waxa weeye tasaawi lmutawaatirayni labada mutawaatirooyinka ihi inay siman yihiin oo min kitaabin kitaab ah wa sunnatin iyo sunno ah mutawaatirooyinku way siman yihiin buu ku yidhi qiil baale meye kitaabka hala rajaxo qiil baale meye sunnada hala rajaxo qiilba sibuu udhigaya halkaana waxaan kaga baxnay ijmaacii oo la kala rajaxayo qiyaaskiibuu hadda galay qiyaaska talow sidee loo kala rajixi qiyaasyada ha la kala rajaxo markaynu nidhaa sidee loo kala rajixi wa yurajaxu waa la rajaxayaa alqiyaasu qiyaaska ayaa la rajixi biquwati daliili biquwati daliili xukmi اlasli asalka xukunkiisa daliilkiisa quwadiisaa lagu rajixi eeg nabiidkii ay qolayna khamrada aynu haleeshiino qolana shay kale aan haleeshiino waxaa la eegayaa kolba asalkan labadan asal ee kala haleeshiiyey keebaa daliilkiisa uu qowi ama laba laba qiyaas baaba iskhilaafay oo midba miduu haleeshiinayo kolkaa asalka daliilkiisa quwadiisa ayuu qiyaasku ku xoogoobaya wayurajaxu waa la rajixi alqiyaasu qiyaaskaa la rajixi biquwati daliili xukmi اasli asalka xukunkiisa daliilkiisa quwadiisaana lagu rajixi wa kownuhu ahaantiisaa lagu rajixi calaa sananilqiyaasi qiyaaska dariiqiisii mid ku taagan uu yahay qiyaasku duruq buu lahaan jiray sananulqiyaas duruqulqiyaas baa jiri jiray inuu duruqdii qiyaaska waafaqsan yahay ayaa lagu rajxi oo ka aan waafaqsanayn ayaa laga rajaxayaa buu ku ay farcuhu farciisii ayaa min jinsi aslihi asalkiisa jinsigiisii ka noqday buu ku ay farcuhu min jinsi aslihi ilain jinsigii iyo jinsigu way isshabahaan kaasaa la yidhaha kolkaasaana lilqiyaas ay farcuhu min jinsi aslihi haddii waa qiyaaska oo noqda farciisu uu asalka la noqdo ama ay isku jinsi noqdaan tusaale ahaan maxaynu ku tusaalaynaynaa talow haddii madaxa nabur lagaaga dhufto ama nabur baa kugu dhacay naburkaa kugu dhacay muwadixa ma aha lafta ma cadaynin uu ka sokeeyaa lafta maxaynu haleeshi xaggaynu ku xambaarnaa talow ma waxaynu nidhaahnaa maadaamuuna muwadixo ahayn oo lafta uuna caddaynin waxaynu nidhaahnaa tolka ayaa caaqilada ayaa xambaaraysa oo caaqilada ha xambaarto oo ninkan ha laga dhigo kii maxaanku idhaahdaa aan dee camdiga ahayn oo kale ha lagu daro mise waxaynu nidhaahnaa maye e muwadixadan maadaama muwadixadii arshulmuwadixa uu ka hooseeyo arshulmuwadixa ayaan haleeshiinaynaa oo caaqilada xambaari mise haleeshiin mayno oo waxaynu ka dhignaa ninkii xoolaha dili jiray oo kale nin xoolo dilay uman ka soo qaadnaa oo qaraamaadkii maalka ayaan haleeshiinaa oo waxaynu nidhahnaa tolku xambaari maayo haddaad neef jiirdho dee mag soo ururiyo odhan mayside adaa iska bixiya soma markaad neef jiirdho ama markaad bakeeri yar jebiso ma caaqilkaagaad utagtaa caaqil maanta markaa falas ku jebiyey baad tidhaahdaa maye hadii maal eeg eh, waxaa la yidhaahdaa haddii wax muwadixo ka hooseeyo aad gaadhsiiso muwadixo wax nafta caddeeyo waxaan ahayn baad gaadhsiisay ma waxaynu uga qiyaasanaa muwadaxadii oo tolku ha bixiyaan baynu nidhahnaa mise waxaynu uga qiyaasanaa qof xoolo dilay oo kale oo bakeeri bakeeri jebiyey oo isagaa dhisnaa iska bixi aday ku fuushan tahay dee xagga jinsiga ha eego eeg muwadaxadii bay la jinsi tahay ma og tahay liana aljinsa biljinsi ashbahu buu kuleeyahay liana aljinsa biljinsi ashbahu wixii bani aadam aad gaadhsiisa haba ka hoosaysee dee tolka ha loo geeyo hor tolka bixiya ha la yidhahda marka hadduu isagu bixiyana tolku ha u celiyaan wahaakada wayurajaxu waa la rajaxayaa alqiyaasu qiyaaska biquwati daliili xukmi اlasli asalka xukunkiisa daliilkiisao quwoobaa lagu rajaxi wa kownuhu ahaantiisaa lagu rajixi calaa sananiqiyaasi qiyaaska duruqdiisii mid ku dul sugan uu yahay ay farcuhu farcigiisao min jinsi aslihi asalka la jinsi noqda wakadaakan waxaa lamid a wakadaakan oo kale isagoo ah daatu aslayni laba asal cilada u saaxiibkaa ayaa la rajixi oo laga rajaxayaa calaa daati aslin asal qura un u saaxiibkaa haddii labadan qiyaas cilada ay ku kala salaysan yihiin mid ay laba asal leedahay ciladii baa laba asal yeelatay midna hal asal bay yeelatay deeta labada asal la inoo qaada buu ku yidhi wadaatiyatun daatiyadii ayaa la rajixi waa cilo daatiye ah calaa xukmiyatin xukmiyadii baa laga rajixi ciladii xukmiyada ahayd waxaa jira cilooyinka aan qaybin jirno mid daatiya ka dhigi jirnay daatada shaygay ka tirsan tahay sida iskaarka iyo ducmiga iyo waa daatiyo midna xukmiyaynu odhan jirno xukunka shaygani uu qaadan doono wey waa xurmadii iyo najaasadii iyo cin lay ahayn waxan waa la xarimay linajaasati ayga dhididkiisa waa la qurumaysta linajaasati wayaab midi waa daatiyo oo najaasadii iyo dee xurmadii iyo wey midina waxa weeyaan e, midi waa daatiyaan doonaya oo ducmigi iyo iskaarkiya midina waa xukmiyo oo xukunkiibaa loo nisbeeyey haddaba daatiyada ayaa xukmiyada laga rajaxaya wa kownuha ahaanteeda ciladu ay tahay aqalo mid ka yar awsaafan xagga wasfiyada fil asaxi qowlka sixada badan ayaa lagu rajixi oo tawasfiyada badan iyo tawasfiyada yar tawasfiyada yar baa la qaadanaya ilan ixtimaalaadkaasi yaraanayeen inuu wasfi meesha ka maqan yahay ama maanic soo galay ama shardi maqan wixii baa yaraanaya walmuqtadiyatu ta dalbaysa muqtadiyada ta la yidhaah ee wax dalbaysa ayaa keensanaysa walmuqtadiyatu ta keensanaysa ixtiyaadan ixtiyaad dartii ayaa la iyada ansab u ah haddii haddaba ixtiyaad ay keenayso faralka oo kale taa muqtadiyada ah ha la rajaxo oo ta aan muqtadiyada ahayn in waxba dalbayn ha laga rajaxo wa caamatu lasli asalka egutuu caamka yahay baa la rajixi e, wa caamatu lasli ta asalka egu uu caamka yahay ee juz-iyaadka faraha badan keensanaysa wada camimaysaa caamatu lasli wax badan bay camimaysaa taa ayaa la rajaxayaayo waxaa laga rajaxayaa ta aan sidaa ahayn walmutafaqu ta laysku waafaqsan yahay calaa tacliili aslihaa asalkeega cilanimadeeda inay asalkeegii cilladu tahay ayaa la rajixi oo ta laysku khilaafsan yahay baa laga rajixi walmuwaafiqatu tawaafaqaysa liusuulin usuul ayaa la rajixi oo cala lmuwaafiqati tawaafaqaysa liwaaxidin mid ciladu hadday muwaafiqa liusuulin sharciya ay tahay usuul sharciyay waafaqday iyo haddii ay tahay mid waafaqsan liwaaxidin dee ta usuusha badan waafaqsanta la rajaxaya oo waaxidka laga rajaxaya wakadaa tan oo kale kan oo kale iyadoo ah almuwaafiqatu tawaafaqaysa licilatin ukhraa cilad kale ta cilad kale waafaqaysa ee sidaa darteed loo qiyaastay ayaa la rajixi oo ta aan cilad kale waafaqsanayn ayaa laga rajaxayaa wamaa habatat cilatuhu ciladiisu kay sugnaatay biijmaacin ijmaac ay ku sugnaatay ayaa loo hor rajixi saw ijmaac iyo naska marka horeba maynaan kala qadimin haddaba ta ciladiisu ijmaac ku sugnaatay baa la rajixi oo tii naska ay ku sugnaatay laga rajixi fa nasin ta naska ku sugnaatay lasii rajixi qadciyeyni oo labaduba qadciyeyna ijmaac qadci ah iyo nas qadci ah hore inay naska ku xigaya fa daniyeyni labada daniyeynka ah fil asaxi qowlka asaxa ah. fa imaaun haddana tay ciladiisu iima tahay ishaari fa sabrun tay tahay haddana sabri ikhtibaar baadhbaadhin fa munaasabatun haddana tay munaasab waxani waa adila aynu soo marnay iimahan ma soo marnay oo sabrigan ma soo marnay oo munaasabadan ma soo marnay te halkii ugu noqo fa munaasabatuntaay tahay haddana munaasabo fa shabahunku yahay haddana shabah fa dawaraanunku yahay haddana dawaraan dawaraanka waaba dee waad aragtaa cilalkii baa sii dhamaanaya dawaraan ba haddaan marayno alxukmu yaduuru maca cilatii wujuuda wacadamantii wey waqiila waxaa la yidhi fadawaraan waqiila waxaa la yidhi dawaraanun dawaraan fa munaasabatun oo dawaraankaa munaasabada ka horeeya ayuu qiilna leeyahay وقياس المعنى قياس كي قياس المعنى لو اورن jiray ayaa la rajixi oo ala dalalati qiyas dalalihi qiyas kama ina saddex ka soo dhigin qiyas al-illa iyo qiyas dalala iyo qiyas qiyas maxaynu lahayn ala macna al-asli samayna soo qaad fi macna al-asli qiyas al-macnaha qiyas dalalaha ka horeynayo ku leeyahay wa qiyas al-macna qiyas al-macnaha ayaa la rajixi oo ala dalalati qiyas dalalihi laga rajixi wakada kan oo kale isagoo ah qayrul murakkabi غير المركب عليه كمركب عليه غير كيبا للرجح في الاصح قولك اصلك waxaynu soo lahayn waxa waxa la murakabu alayhi iyo ee murakabul hukmi iyo murakabul asli iyo waynagii murakabaadkan halkaas oo qayb qaybinay murakabu alayhi kibi la rajihaya fi al-asahih غير المركب غير المركب مركب كغير كيبا la rajihi oo maxaa laga rajihi غير المركب marka la rajiho alayhi isla murakabka laga rajihi kii murakabka ahaa iyo kaan murakabka ahayn ka aan murakabka ahayn baa la rajixi waa fil asaxi in qubila hadii la aqbalo murakabka ila daciif buu ahaan jiray waa hadii murakabku uu yahay mid maqbuula buu ku yiri in qubila wal wasfu baa la rajixi al ee haqiiqiga ah wasfiga haqiiqiga ee haqiiqiga abaa ah la rajixi fal urfiyu wasfiga urfiga ee la garanay mutacaarafka abaa ah la rajixi fa shar'iyyu hadana wasfiga sharciga abaa ah la rajixi alwujuudiyu ee wujuudiga ee jiridda loo nisbeeyey waa mid wujuudiya waxa aan soo sheegno dhanay waa wujuudi waصfigan xaqiiqiga wujuudiga curfiga wujuudiga sharciga wujuudi waxaa wujuudi falcadamiyu ka cadamiga ee haddana aan jiri ee cadamu kada aynu odhan jirnay qadcan go'naanba albasiitu basiidka ahaa ee basiidkii aynu basiidka odhan jirneen murakabka ahayn oo minhu basiidkaa hore ka tirsan baa la rajixi falmurakabu murakabkiibaa haddana la rajixi fi اlasli waxa wey waa wasfiga basiidkaa iyo wasfiga murakabkaa wasfiga basiidkaa la rajixaya basiidku waa ka aan laba shay ka koobnayn murakabkuna waa ka ka kooban walbaacisatu cilada baacisada ee kugu diraysa cala amaarati amaarada walbaacisatu baa la rajixi cala amaarati baana laga rajixi cilada baacisa markay tahay waa la rajaxaya walbaacisatu waa dee qiilal muctaziladoo kale baacisadaan aaminsanba baaciso muasirba iyagu laakiin aaminsanaayeen walbaacisatu baacisadii ayaa la rajixi cala alamaarati amaaradii baa laga rajixi tii calaamada ahayd ta kugu diraysa ayaa ka xoog badan iyo walmudaridati mudaridadii baa laga rajaxaya baacisada ayaa amaarada iyo mudaridada almuncakisati muncakisada baa laga rajaxaya walbaacisatu baacisada ha la rajaxo cilada baacisada qiyaas ciladiisu ay baaciso tahay maxaa laga rajixi cala alamaarati qiyaas ay ciladiisu amaaro tahay iyo walmuderidati qiyaas ay calaamadiisu muderido muncakisaa ay tahay falmuderidatu muderidada ayaa la rajixi haddana dee waynagii muderidka naqaanay cala almuncakisati cagsigana waan soo barnay tii muncakisada ahayd baa laga rajixi wakadaa kanoo kale isagoo ah almutacadiyatu mutacadiyadii ayaa la rajixi wii hoos dhigaye in la goday ahayd almutacadiyatu maxaa laga rajixi cilada mutacadiyada ah iskaarku dee mutacadi bu ahaa laakin dahabku dahabnimadu qasri bay ahayd walakharu ka badan furuucan faracyada ayaa la rajixi fil asaxi oo ka furuucda yar ayaa laga rajixi buu ku yidhi halkaana waxaa inoogu dhammaaday aqyisada iyo qiyaasyada sida loo kala rajaxayo xuduuddii uunbaa kuu dhiman tilmaan tilmaan tilmaan laga dooranayo waa tilmaan tilmaan laga dooranayo min alxuduudi xuduudda xaggeega asamciyati ee samciga a waxaa la rajaxayaa buu kuhi samciga waa ta sharciga abaa loo jeedaaye alacrafu ka acrafka ah ee muuqashada badan ayaa calal akhfaa ka qarsoon tilmaantu way kala waadixsan tahay ta ugu waadixsan ayaad rajixi oo ta qarsoon aad ka rajixi waa ko wadaatiyu ka daatiga abaad rajixi oo calal caradiyi caradiga aad ka rajixi labadaa daati iyo caradi culima waxaa la yidhahdaa waxaa garanaya kolley qofka mandiqa garata dhigtay baa garanaye daatiga waxaa la odhan jiray shayga markaa tilmaantu ay wadato jinsiga iyo fasalka labadaasaa daati la yidhaahdaa jinsi iyo fasal labadaa markii la qaato daati baa la yidhah inooma soo sheegin sheekhu markaad tilmaamaysid insaan mar waxaad ku tilmaami wuu qoslaa mar waxaad ku tilmaamaysaa waa waxbuu qoraa cashir buu qoraa mar waxaad ku tilmaamaysaa waa noole fikira haddaba nooluhu waa jinsi oo waa daati oo de adigaagan bay noloshu qayb ka ah tahayba naatiqnimaduna waa fasal oo isna waa daati haddii jinsi iyo fasal labadaa mid ahaanaad qaadato tilmaantaa daatiyaad baad u qaadataa lagu odhan cardigana waxaa la yidhaha waxyaabaha cardi khaasa iyo cardi caama iyo baa jiray oo waxyaabaha iska qofka la socdee laazima sida qosolka iyo wax lamidka socodka iyo cunidda iyo seexadka iyo kitaaba cashir qoridda iyo dhegaysiga iyo waxyaabaha noocan oo kalena cardi baa loo yaqaanaa wuxuu ku yidhi haddaba wadaatiyu tilmaanta daatiga ah ee jinsiga iyo fasalka wadata ayaa la rajaxi calalcaradiyi tacaradiga ah ee sida qosolka iyo tilmaamaha noocaaya wadata ayaa laga rajaxaya wa sariixu ka sariixa ah baa la rajaxi lafdiga sariixa ah ee ku cad macnahan kaan ku cadayn baa laga rajaxi wakadal acamu ka caamnimada badan baa la rajaxi fil asaxi qowlka asaxa ah oo ka aan caamka ahayn baa laga rajaxi wa muwaafiqu naqli samci samciga iyo maqalka naqligiisa ka waafaqsan baa la rajixi iyo waluqati luqada samcigeyga naqlinteeda ka waafaqsan baa la rajixi oo ka khilaaf ayaa laga rajixi wamaa dariiqu iktisaabihi iktisaabkiisa dariiqiisuba kuu yahay ayaa arjaxu ka xoog badan buu ku yidhi wamaa dariiqu iktisaabihi arjaxu wayurajaxu waxaa la rajaxayaa maa xadka dariiqu iktisaabihi dariiqa lagu soo kasbaday arjaxu uu ka xoog badan yahay dariiqa lagu soo kasbaday xadka kale ka dariiqan lagu kasbaday uu ka xoog badan yahay dariiqa ka kale lagu kasbaday ayaa la rajaxaya horta waxa wax lagu kala rajaxaa ma dhamaanayaan wuxuu ihi walmurajaxaatu waxyaabaha wax xoojiyaa laa tanxasiru intan kuma koobmayaan wamahaaruhaa halka ay ka duulayaan ay ka kacayaanse wamahaaru haara wuu kacay hawrada se uma taqaani haara wuu kacay hawradu waa kicitaanka shacabkiibaa maanta kacdoon sameeyey baa la yidhaha mahaar waa waa daraf makaano mimiya wamahaaruhaa halkay ka kacayso murajixaadku waa qalabatu dhanni malahaago qaaliba waxyaabo badanoo wax lagu rajaxo ayaa jira halka ayuu inoogu dhamaaday kitaabkii lixaadna wallahu subhanahu ta'ala a'la wa a'lam